bilowgay adduunyada beradankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowlaa barbardhac iyo badin bafi kale lowlaa bilowgay adduunyada baradankii bilowda bilowgay adduunyada tartankee bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa kul waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yanan joogtaan arbaco weeyaan waana shan iyo bisha kuwaa sanada labaatan saddex labaatan saaxibada qodobada aan ku eegi doono waxaa kamid noqon doona kulmada jira caawa kooxda kubadda cagta manchester united waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta nita forest sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona way ciyaaraysaa xalay kooxda kubadda cagta ec milan ayaa la garaacay oo kooxda kubadda cagta laasio ayaa afar gool iyo weliba waxba ku garaacday ac milan markan horyaalkii ayaa laga niyad waxay sanadka doonayeen inay ku guulaystaan ama ay isku deetaha talyaaniga laakiin taa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta naaboli xilli ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan sanadkan badis hadaalinta ugu badana tahay in iskudayataha talyaaniga ah ay ku guulaysan karayso kooxda kubadda cagta ee naabolitaanka wararka suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen weli kooxda kubadda cagta chelsea wadahadal waxay kula jirtaa kooxda kubadda cagta bafika waxayna ka doonayaan ciyaaryahanka layhahdo enzo fernandes sidoo kale garab midi ka ciyaara kooxda kubadda cagta leon ayay doonayaan kooxda kubadda cagta chelsea saaxiibada soo dhowaada saaxiibada ah markan haddiynu eegnana dabcan kulmadii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta ac milan ayaa xalay eh, guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda kubadda cagta lasio lasio ayaa garaacday kooxda kubadda cagta milan iyadoona kooxda kubadda cagta lasio xalay bahdileen oo kooxda kubadda cagta milan waana kuwii xilli ciyaareedkii hore ku guuleystay iskudeetaha talaaniga ama horyaalka wadanka talyaaniga haddaba ninka layihahdo malenka fij ayaa gool kuwaad bilaabay eh, iyadoona qeybta kuwaad eh, kooxda kubadda cagta lasio laba gool ay ku lahaayeen kadibna qeybta dambe ciyaaryahanka layihahdo alberto ayaa goolkuleed ka dhaliyay iyadoona ugu dambeyntii ninka layhahdo anderson oo afarta goolba eh, ama eh, gooshiisii afaraad ka dhaliyay markii la eego ama afar gool uu noqday goolkii uu dhaliyey marka laasio iyo weliba eh, ninka layihahdo dabcan murashii zari xalay waxay ku baashaaleen kooxda kubadda cagta ac milan iyadoona kooxda kubadda cagta ac milan xalay dabcan ciyaartooydooda muhiimka ay ciyaarayeen inkastoo golhayaha koowaadba kooxda kubadda cagta milan uu ka maqan yaha golahaya mignan waa u khatar badan tan imigana markuu dhaawacmay ac milan dhibaato dhanka goolhayaha ah ayay markaa qabaan marka xalayna waa la bahdilay oo la garaacay kooxda kubadda cagta laasio hadda waxay ku jiraan kaalinta saddexaad ee horyaalka talyaaniga sere eeda iyadoona shantii kulagu dambeysay laasio ee dabcani badinaysay laba ka mid ah, midna barbare ay gelaysay laba ka la garaacay marka hadda napoli ayaa hogaanka horyaalka seereeda tahay haysa oo konton dhibcood ay leedahay milan ayaa ku xigta soddon sideed dhibcood leh lazi ayaa ku xigta soddon todoba leh inter milan oo kulankii ugu dambeeyana la garaacay soddon leedahay marka lazi oo badis waxa ka dhigan tahay in milan marka dabcan dhibco aad u waaweyn ama dhibco badan marka laga seereeyo ilaa labaiyo toban dhibcood ayaa hogaanka hadda lagu haya labaiyo toban dhibcood marka napoli waxay dabcan maalin maalin kasii dambeyso eh, dabcan kusii dhawaanayaan inay ku guuleysan karaan horyaalka eh, dabcan talyaaniga marka napolitaanka fursad ayay u aheedba in la garaaco kooxda kubadda cagta ac milan napoli xilli ciyaarad qurux badan ayay qaadanayaan sagaal iyo toban kulan oo ciyaareen lix iyo toban ah way badiyeen laba ka mid a ah barbadhac galeen keliya hal kulan ayay guuldaro markaas soo gaartay iyadoona afartan lix gool ee dhaliyeen keliya afar toban gool ayaa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee napoli xalay newcastle ayaa dabcan garaacday kooxda kubadda cagta sidhamptom oo wareega ee eh, finaalka kulanka soo socda hadii ay badiyaan toos ayay u gaari doonaan eh, kooxda kubadda cagta newcastle samafiinaalaha ay garaaceen southamptom eh, ninkleyado jolinton ayaa todobaatan iyo saddex daqiiqa quushuway marka newcastle iyadana sanadkan waxay doonaya inay ku guuleysan karaan efa kaabka oo muddo aysan ku guuleysan marka xalayna bayer munij ee barbadhac la geliyey oo kooxda kubadda cagta kool ayaa dabcan barbadhac hal iyo hal gelisay marka kulamo xiiso badan ayaa jira kuwii tobanka habeenimcaawa nottingham forest iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa markaa wada ciyaaraya iyadoona koox kubadda cagta manchester united markaan eh, dabcan doonayaan in iyaga naftirkooda koobkan ay ku guuleystaan xataa barcelona way ciyaari doontaa eh, real sociedad markan waxaanu eegeynaa eh, dabcan toddobaadka gudihiisa kooxda kubadda cagta arsenal ayaa guul muhiima ah gaartay oo manchester united ayaa garaacday sidoo kaleeto dabcan kooxda kubadda cagta deganes waxay qaadanaya waqti aad u qurux badan sanadkan horyaalka ayaase ku guuleysan karaya dhammaan falaqeyntaasi xasan maxamed xuseen ayaa ila falaqeynaya xasan sagow Eh, runtii waa su laakiin eh, jawaabteeda in aad looga fikir u baahan kooxda arsenal waxaa ognahay inay ku jirto sanadkan sanad aad i aad ugu qiimo badan dhankeeda oo kulamo badan ay kooxda ciyaartay inay guulo muhiima ay gaartay mm. eh, kooxda arsenal horyaalka ingiriiska dhibcooyin aad iyo aad runtii mm. natiijo weyn ugu sii ah oo usii durkinaya inay ku guulaysto horyaalka maadaama kaalinta koowaad ay ku jiraan mm. eh, sagaal iyo toban kulan oo ciyaareen inay guulaystaan mm. eh, weliba kulan kale uu sii harsan yahiyo kooxda maasiti ku xigta inay labaatan kule ciyaarta waa fursad kale oo ay sideed dhibcood hogaanka ku sii hayn karaan marka kooxda arsenal eh, runtii isha waxaa lagu hayay kulankii ugu danbeeyey oo kooxda ma united ay la ciyaartay oo dad badan ay aaminsanaayeen maadaama foom fiican la sheegayo kooxda ma united inay ku jirto inay ugu yaraan taaga xitaa uu dhigi karto laakiin ma noqon oo kooxda arsenal arsenaal sbirit fiicanay haysataa moralkeeda ayaa ciyaaryahanada guud ahaan dhisan eh, runtii kooxda waxaan isleeyahay eh, mar walba oo ay gool gaarto waxay muujinaysaa in ay kooxda natiijo fiican eh, la imaan karto united ayay ku fiicnayd inay kooxda celiso arsenal haddii qalqiil horyaalka geli lahaa laakiin haddii ma united ay ka adkaadeen runtii qaab ciyaareed wanaagsan oo soo bandhigeen oo kulankaas waxaan ognahay in kooxda arsenal ay muujiso inay tahay koox u diyaarsan inay horyaalka ku guulaysato sanadkaana ay tahay sanadkeedii marka ani ahaan waxaan isleeyahay kooxda arsenal dhibaatooyin way ku imaan karaan mm. eh, waxaan ognahay kooxda arsenal eh, hal kulan in laga guulaysta sida horyaalka u bilowday eh, kooxda waxaa ku yar marka bareejooyinka aaday iskaga ilaalisa uma badna bareejooyinka ilaa laba bareejo on keliya ay gashay ah. kulan waa laga guulaystay kooxda marka guulaheeda aad u badan kooxda arsenal mar walbana waxay ku dadaalayaan mm. in ay guul gaaraan marka arsenal waxay isleysiisay hadda horyaalka inay ku guulaysan karto cabdirashiid kulamadii ugu dambeeya ciyaarta kooxda mar walba waxaa ka ah. go'an ah. macalin arteta uu leeyahay falsafadii beb guardiola oo ku soo hoos shaqeeyey jiray mm. ayuu aad u koobiyeeyey marka eh, wiilka usoo tababartay ayaa hadda dhibaatooyin ku haaya marka ani ahaan waxaan isleeyahay mar walbo kooxda arsenal mm. guul haddii ay gaarto waxay kusii dhaweynaysaa horyaalka inay ku guulaysato eh, kooxda intii soo ciyaartay in lamida ah, mm. ayaa hadda u harsan oo kulamaa eh, fursadihii way banaan yihiin kooxda sideed dhibcood ayay hogaan ku haysaa ingiriisku waan ognahay kooxa yara kugu dhegi kara mar walba mala saadaayin karo marka mar walba oo laba kulan oo ay gasho bareejooyin afar dhibcood ah goysa islamarkiiba marka ani ahaan waxaas leeyahay natiijooyinku way soo yaraan karaan arsenal leynup amba hal shax ayay haysata hadda ku ciyaarto oo fid ah oo aad u fiican eh, haddii laba ka mida ah oo muhiima ah ay kooxda ka dhaawacan yihiin waxaana sile ani ahaan eh, kooxda dhibaato weyn ay ku noqon kartaa qadka dhex waxaan ognahay in baartey iyo shaaka inay aad u haayaan mid ka mid ah hadii la waayo dhibaato weyn ay ku noqon kartaa kooxda eh, sidoo kale waxaan ognahay eh, garbaha difaaca laftigiisu mm. iyo weliba difaaca dhexe hadda saliiba iyo gabriel ay aad isku fahmeen in haddii mid ka mid ah la waayo inay laftiga dhibaato kala noqon karto shinsheeko aan ognahay laftigiisu eh, xidig yaroon u dhashay inuu aad iyo aad kooxda u saaciiday maqnaanshihiisa mm. dhibaatay kooxda keeni karta hadda waxaan ognahay jasus oo kale hadda maqnaanshihiisa ninka ciyaaraanka la yidhahda isbeddel fiican oo keenay runtii wuxuuna muujiyey inuu booskasi buuxin karo oo kulankii ugu danbeeyey inuu laba gololiyay kooxda welibana natiijo fiican uu ku hogaamiyey wax weynay ka dhiganta marka ani ahaan waxaan isleeyahay hmm. kooxda arsenal ilaa hadda looma lama dhihi karo horyaalku ay qaaday kulamo badanaa dhiman waxaan ognahay inay dabada kaga soo hayso oo aad ugu soo dhowdahay oo soo riixayso man city aan ognahay inay tahay koox awood badan dhinac walba ka dhisan Pep Guardiola wata oo horyaalkan u bartay doonaya inuu imtixaano eh, ka dhigto inuu horyaalkan iska qaado iska qaado un kaliya maadaama ay ku guulaysan lahayn championka hmm. marka ani ahaan waxaan isleeyahay kooxdii guulaha man city ah, aad u soo riixaysa arsenal marka mar walba ay ciyaaras waa inay lakvina lagu ciyaartaa haddii ay imaan weyso taasi dhici weyso kooxda arsenal eh, eh, yara mar walba xoogaa yar ay hoos u dhacdo ciyaaryahan ka dhaawacmaan aan ahaan waxaan isleeyahay arsenal ilaa hadda ma joogto waqti la dhihi karo koobkay ku guulaysatay waya eh, xasan waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan waa xil ciyaareedkoodii ugu fiicnaa taariikhda markii la eego waxaanu ognahay arsenal labada kun saddexdii inay ku guulaysteen horyaalkii invisibalka ahaa laakiin waxaa leeyahay xilli ciyaareedkaasi iyo hadda waxba shidan yihiinba xilli ciyaareedkan waxaynu ognahay xilli ciyaareedkan arsenal ee eh, gurigooda waxay ku leeyihiin rikoor aad u khatar badan soalahaan oo kale waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta leicester city afar iyo laba ayay ku garaaceen fulham ayay la ciyaareen oo labayo hal ayay ku garaaceen sidoo kale astonvil ayaa garoonka imarat stadium soo booqatay labayal ayaa lagu garaacay koox kubadda cagta spols ayaa garoonka soo booqatay saddexyaal ayaa lagu garaacay koox kubadda cagta liverpool ayaa soo booqatay laba iyo saddex ayaa lagu garaacay hal koox kubadda cagta netham forestna soo booqatay lagu garaacay shan iyo waxba westham oo london ka dhisana saddex iyo waxba waa saddex iyo ayaa lagu garaacay hal keliya newcastle ee tahay naadiga eh, xil ciyaareedkan dhibic kaga qaatay kooxda kubadda cagta the ganers garoonkooda imarat stadium ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta manchester united ayaa lagu soo garaacay oo laba gool iyo saddex ayaa lagu soo garaacay marka rikoor fiican ayay haystaan arsenal eh, inta badan eh, xasan waxaa jira taariikh oo inta badan hore loo diiwaangeliyey iyadoona inta badan la hadalhayo eh, taariikhda mar qaar inay dib isku saxayso waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa keliya samaysay taariikhda in iyadoo konton dhibcood wax ka badan heshay Eh, yani liverpool ayaa sidaas eh, samaysay oo yani konton dhibcood wax ka badan heshay horyaalkiina waa laga qaaday marka arsenal taarikhdu ay u badan tahay inay ku guulaysan karayaan horyaalka bermeliga maadaama hadda konton dhibcood ay leedahay oo marka waqti qurux badan ay qaadanayaan tusaalahaan oo kale taarikhda markaynu eegno eh, kii kooxda kubadda cagtay bariston konton dhibcood ayay ka heshay xili labaatan kulan ama sagaaliyo toban kulan ay ciyaareen sanadkaasina way ku guuleysteen horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta spors kun sagaal boqol lixdankii laba dhibcood ayay heleen markii oan ama labaatan kulan ciyaareen kaalinta koowaad ayaana galeen sidoo kale kooxda kubada cagta chelsea konton laba dhibcood ayay heleen markay ciyaareen sagaaliyo kulan markaasina kaalinta koowaad ay ku guuleysteen oo gebi ahaanba horyaalkii waa qaadeen kooxda kubada cagta manchester mcity konton shan dhibcood ayay ka heshay kaalinta koowaad markii ay galeen kadibna ay ku guuleysteen kooxda kubada cagta liverpool konton toddoba dhibcood ayay heleen markii sagaaliyo kulan oo ciyaareen laakiin ciyaareedkaasi kii labaad ayay ku dhamaysteen kooxda kubada cagta mancity ayaa xil ciyaareedkaasi boqol dhibcood kaga qaaday kooxda kubada cagta liverpool laakiin liverpool xil ciyaareedkii kusii xigay konton iyo shan dhibcood ayay heleen markii sagaaliyo kulan oo ciyaareen oo xil ciyaareedkii labada kun sagaaliyo tobankii kooxda kubada cagta liverpool ay ku guuleysanayeen horyaalkoodii soddon sano dabadeed ugu dambeyntiina arsenal maanta waxaa laleeyahay konton dhibcood ayay heleen markii ay ciyaareen sagaaliyo kulan sanadkana ku guuleysan doontaa marka su badan ayaa ka taagan iyadoona inta badan la leeyahay sanadihii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee arsenal waxay qaadanayaan waqhti aad u qurux badan oo michael arteta wuxuu noqonayaa tababare aad u khatar badan oo wax badan ayuu ka bedelay kooxda kubadda cagta the ganars markaynu eegno ninka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta the ganars xidigada yar ayaa jira sida ninka la inkati ayaa ugu goolasha badan martineli sidoo kaleeto bukahi saaka sidoo kale marka arsenal maadaama hadda lambar sagaal fiican aysan haysin lamarka sagaalaad uu ka dhaawacan yahay ma la karayaa maadaama weli qaybta koowaad uu dhammaaday labaadna uu bilaaban karayo arsenal eh, dabcan sidaa haddii yani xidigaha ama suqa geli weysa oo kale gabriyan lagu sii dhaawacmo in markaa xaaladda isbedeli doonto masleeda haddii la marsayaa la soo qaadi waayo arsenal aad u ficnaan lahayd cabdirashiid mar walba inay ku dadaashay in bedel la helo marsan hadda waxyaaba caqabadaha u waaweyn waxay tahay kooxda bedela-aan fiican ma haysato oo waxaa aad wanaagsan tusaale hadda eh, mansity o kalea mar walba waxaad ogtahay markuu xiddi ka maqan yahay inin lahay bedelkiisa hadda tusaale ahaan waxana waalay waxa weyaan waa halan halan bedelkiisa nin argentines u haystaa oo runtii aad u fiican tafaras aad u fiican tusalahaan kasoo qaado hadda eh, alfares aan dhehe hmm. aad u fiican yahay hmm. weliba waxaa la oran karaa maadaama wacdar u dhig world cupka waa nin fudud oo bedelka halan noqon karo runtii markaas u fiiriso hmm. marka arsenal saasay u fiicnaadeed inkastoo hadda eh, manakatiha inuu aad u fiican yahay laftii laftiisu haddana in la helo xidig joogto noqon kara oo jasoo kale u ciyaari kara hadda xidigan eh, belgiumka u dhashay ee la soo wareegeen ah. isla markii kooxda wax badan u ka bedel laftiisa qaabkiis markaad eegto aad u fiican yahay mm. kooxda qaabka ula qabsaday in uu bedel fiican noqon karo runtii mm. eh, tusaale ahaan hadda martinelli mm. kulankii man united eh, markii lagu soo bedelay isla markii isbedel fiican oo keenay kooxda wuxuu isku dayaya inuu wax dhaqaajiyo inuu wax ku soo kordhiyo tamar fiican amba awood fiican oo haayaa waa nin da'yar runtii saasoo kalea ah inay xidigo e, tarasadkan camal la soo wareegaan aaday u fiicnaa lahayd siiba hadda kooxda waxyaaba hadda u waaweyn ee la dhaliili kara waxaa ka mid a ah, e, tusaale ahaan dhanka jes nin bedeli karo in la helo waa nin aad u fiican laakiin mar walba ku tasha kartid mm. oo waa maqnaan karaa sidoo kale waxaa aad u fiicnaan lahayd kooxda arsenal laftigeed in la helo qof bedeli kara shaaka amba bartey e, qof noocaas oo kalea la helo inkastoo liini uu jooga haddana nin dhax fiican oo in la helo aad u fiicnaan lahayd odigar ayaanto aad u kacsan oo runtii kabtankii kooxda dana ah aad u dadaalaya laftigiisu sidoo kale kooxda waxay aad ugu dhiban tahay garabkan saakoo kale hadda mm. qof fiican hadda lama haayo oo bedeli karo qof waxaa fiicnaan lahayd saakoo kale markuu daalo mm. qof lagu bedelo aad u fiicnaan lahayd aaminsan aan ahaan kulamo qaarkood maqnaan karaa wuu dhaawacmi karaa redkaaroo qaadan karaa marka mar walba dhibaato kaysa garabkaas xitaa marka arsenal hal dhinac ma ahanba weerar xataa keliya maaha dhinacyo badani bedel eh, kooxda ka rabtaa marka ani ahaan waxis leeyahay arteta aad u ficnaan lahayd inuu suuq galo eh, fursad fiican u haysaa la soo wareego xidiga fiican eh, mar walba oo awood fiican aad keento mm. oo ay bedeladaada ay ku fiican yihiin mm. waxaan aaminsanaa waa mar walba oo fursad ay kuusii badato kooxdii niyad fiican haysataa wuxuu ka dhadhacsiiyey ciyaaryahanada inay koobka guulaysan oo kalaa mm. aad u fiican falsafo fiican oo la imaaday macalink wax badanoo bartay wax badanoo kubadda ka bartay ani ahaan waxaan isleehay ilahay hadda wuxuu ku socdaa falsafadii beeb guardiola aaduu wax badan kaga fahmay waa uu soo xaday falsafadiisii marka ani ahaan waxaan isleehay arteta keliya hadda wax ka maqan waxay tahay inuu kooxda mar walbo eh, eh, eh, u ahaato inay target u ahaato inay koob ka guulaysato laakiin bedel fiican ciyaaryahanada la helo keliya weerar maaha ee dhinac walba oo ka xodo mm. inay bedel fiican ka hesho aad iyo aad uga fiicnaan lahayd waayahay markan waxaanu eegeynaa dhanka weliba kooxda kubadda cagta mancity weliba haalan haalan waxaanu ognahay toddobaadka gudihiisa inuu wacdareeyey oo dabcan saddex gool u dhaliyey iyadoona taariikh u sameeyey ninka layidhaahdo haalan waxa uu afar haatiri ku dhaliyey keliya ee isagoo markaasi dabcan ciyaaray sagaal iyo toban marka rikoor ayuu sameeyey ninka layidhahdo haalan waxaa leeyahay waa ninka dhaqsiyaha ugu badan afar haatiri ku dhaliya keliya sagaaliyo toban kulan soalaanoo kale waxaa jira xidigo waaweyn oo taariikh sidaa sameeyey soalaanoo kale ninka layidhaahdo robia fowler waxay ku qaadatay afar hatirig inuu dhaliyo siddeetaniyo kulan ayay ku qaadatay sidoo kale alan sherer oo ah ninka taariikhda goolasha ugu badan dhaliyay horyaalka bermaliga waxay ku qaadatay siddeetaniyo mar ay ku qaatay ama sideed lix kol ay ku qaadatay in afar hatrigu dhaliyo ninka la yidhahdo vaneser roy asagana lixdan shan ay ku qaadatay suares oo markaa aad u khatar badnaa sideedin kow ay ku qaadatay laakiin haalan waxaa leeyahay sagaaliyo toban kulan ayay ku qaadatay waana keliya sagaaliyo toban kulan oo xil ciyaareedkan uu ciyaaray horyaalka bermaliga haalan maalin maalinkasi dambeysa rikoor ayuu sii jebinayaa marka sidoo kaleeto haalan rikoor ayuu jebiyey oo ah in xil ciyaareedkii eh, hore ee eh, labada kun labaiyo labaatanka koiyo labaatanka soon iyo weliba ninka la yihahdo saalax horyaalka gooldhalinta waxay ku qaadeen gool durba ninka tirahdo haalan wuxuu sii mariyaa gool marka inta badan horyaalka bermeliga gool gool ama ilaa gool ayaa lagu kala qaadi jiray shantii sana ugu dambeysay marka haalanna xilli ciyaareedka ayuu sii mariyaa marka maxaas leeda haalan goolaha uu gaari doono ama goolashu dhalin doono xilli ciyaareedkan taariikhda horyaal in goolal ugu badan laga dhaliya hadda kahor waxaa sameeyay ninka dhalaalin mesia konton gool uu dhigay marka rikoorkaasi oo kale haala ma jebin doona haddii uu sidaan kusii socdo Eh, runtii markaad eegto halan eh, cabdirashiid eh, run ahaantii ma jirto hadda cid ka daba hadli karta oo xidigaha weerarka ee ingiriiska guud ahaanba adduunka isaa aad loo hadalhayaa waxaan isleeyahay xidigan marka hore saadaashna waa ahayd inuu wax badan ka bedeli karo waa xidig dheer waa xidig farsamo leh waa nin kubadda xoogsan kara waa nin fudud wax badanoo isku darsaday oo looga baahan yahay ciyaaryahanka weeraryahanka marka ani ahaan waxaan isleeyahay halan iyadoo horyaalkii aan iraana qayb layla ciyaaray inuu intaasi gool oo weliba ka badan intii lagu qaaday sanadkii hore goolalinta inuu hadda leeyahay runtii waxay ka dhigan tahay inuu sanadkan wax badan samayn karo ani ahaan halan waxaan isleeyahay eh, wax u qalma sanadkan in afartan gool u gaaro horyaalka inuu ku qaado aadii u ficnaan lahayd mcity runtii wax badan oo kusoo kordhiyay waa halkii ay lahayd mm. dhibaatada halka geysata weyaan haddana wuu daboolo baahidaas helen inkastoo kulmadii ugu danbiyey xoogaa yar ay ka taalay dhibaato weyn ay haysatay laakiin kulankii kulankii ugu danbiyey ayuu eh, farda baxay welibana muujiyey inuu dib u soo laabtay ah. marka ani ahaan waxaan is leeyahay helen mana ku badna hadda regoorooyin kuma badna mm. eh, goolasha caadiga uu dhaliyo inkastoo goolashiisa la yidhahdo shakhsiyan muu badna oo waxay u badan yihiin goolal caadiya oo waxay u badan yihiin amba madax uu ku dhaliyo mm. amba kubaddii uu bix rabta inuu dhaliyo inkastoo ay tahay laakiin waa xidig aad iyo aad ugu caabano inuu gool dhaliyo mar walbana lagu tashan karo hadduu helen kugu jirana eh, mm. ciyaarta runtii wax badan ayay isbedeli kartaa marka ani ahaan waxaan is leeyahay helen sanadkan waa sanadkiisi man city runtii eh, waxa ku ficnaan lahaydaan isleeyahay mm. helen golashiisi inay wax u siyaadiyaan tusaale ahaan in natiijada horyaalka inay wax badan ka tarto mm. eh, wax micnaan hadda ma noqon doonto in horyaalkii mm. gollinta ku guulaystaan laakiin laga qaado wax dheer ma soo kordhin doonto dadaalkii helen eh, meel dhexuu ku dhumaaya marka anana waxaan isleeyahay man city aaday uga caboonta inay horyaalka qaato gooldhalintana inuu halan qaado shaki dheer kuma jiraba inuu halan qaadi karo inkastoo lix gool hadda uu leeyahay harikin oo farqi yaroo kooban oo sagaal gool camal ay u dhexayso haddana wax badan ay dhici karaa lakiin helen mar walba waxa weyaan inin ma ahaan nala dhihi karo <laughs> kulamo badan ay ka jifa kartaa waa nin mar walba gool laga filan karo marka helen sanadkan sanadkiisa wey aad iyo aad haalan waxyaaba badan ayuu samaynaya maalin maalinkasha dambaysa marka eh, waxaa la saadaalinayaa haalan inuu noqon karayo xidiga sanadka garaaga waxa uu leeyahay dabcan sanadkan arsenal ay ku guuleysan doontaa halka nefinl uu leeyahay kooxda kubadda cagta masiti ayaa qaadi karaysa marka waa kaa eh, dhanka jelsea aynu u weecanaynaa jelsea xilli ciyaareed xun ayay qaadanayaan inkastoo suuqa kaliibsiga dabcan ay ku jiraan xidigo muhiim ayay soo qaateen haddaba jelsea waxay soo qaateen xidiga muhiima sida ninka layirahdo nuno madoke oo ay b s v qaateen sidoo kaleeto waxay dabcan eh, soo qaateen ciyaaryahaano kaleeto sida ciyaaryahanka layirahdo muqaylo mudrigi oo markaa isbuucan gudihiisii ciyaaray taariikhna sameeyey noqday ninkii sbiidkii ama orodka ninka ugu badan markaas sameeyey markii la eego kulankii liverpool marka boqol milyan ayaa lagu soo iibiyey jofalkis ay soo qaateen eh, sida ciyaartooy sida andre santos waa xidiga daayar weeyaan badishaali ilaa iyo ninka layihaahdo dadrow fafana ah oo asagan marka waryahaan qodokfo ah marka ciyaartooydaasi ay soo qaateen koox kubadda cagta jelsia welina suklibsiay ku jiraan oo markaan waxay doonayaan ciyaaryahaan midigka ciyaara oo lagu magacaabo gusto oo ciyaara koox kubadda cagta olymbic layone sidoo kaleeto waxay doonayaan ciyaartooy muhiima ah, qaarkood inay markaasi dabcan ay fasaxaan sida ciyaaryahaanka layihahdo xakiim siyaaj oo qodiisa leeyahay roma ayuu qaban doonaa marka jelse xaalada haysata ciyaartooyda weerarka hadda madoke flix iyo waliba ninka layihaahdo dabcan ninka aadka u khatarta badan muqaylo mudrigi maxay kusoo kudhin karayaan xasan runtii bandhigiisii ugu horeeyey oo kulanka ugu horeeyey uu ciyaaray daqiiqada kooban uu ku jiray kulankii liverpool hmm. runtii mudrig wax fiican uu sameeyey markii aad si u eegto Eh, dad qaarkood aad waxaa jira basiisaadaalina dhahaaya boqolkii milyan oo u qalmay lagala soo baxo marka xidigaasna runtii waxay leeyihin arsenal hadda taageeryaasheedu aad bay u xanaaqsan yihin waxay leeyihin xidigaas fiicnaan dhaafay marka ani ahaan waxaan isleeyahay eh, mudrig waxaa lagu tilmaamay niyuhaasadka cusub inuu yahay inuu kooxda wax badan ka bedelay jalsian waxaa isleeyahay dhibaatadii haysatay qayb ka mid uu qayb ka noqon doonaa laakiin waxaa daran inuu noqdo geesi garab waaye inuu noqdo aad u daran laakiin ani ahaan waxaa isleeyahay mudukahan hadda cusub yimid mm. garab fiican oo bidixa waaye aad u fiican yahay waa nin xoogaa dhalinyaro ah labaatan sana jir awood fiican leh eh, wuxuu u ciyaara lagsaaka camal u ciyaaraa qaabka ciyaarta marka fiirsid anaa waxaa isle garabkaas in ziyaaj booskiis haddii u bixiyo mm. eh, wiilkan kalena la saaro ciyaaryahanka kalena saaro dhinacaan eh, ha falakisna ha mudrigan iyo falakisna lasla helo aan waxaa isle saddex nin wax kusoo kordhi karta marka aad u ficnaaleed horta in ridkaar uusan qaadan falax in isku soo aadaan mm. kulanka hadda ugu soo horeeya wada ciyaari doona inkastoo mid ka mid u ah maqnaanaya hadda laakiin aad u ficnaaleed in saddex lasla helo xiddiga badanaa horta kooxda booska weyn doona mm. oo hadda ciyaara waana naqshada hadda tood boholi uu ciyaaray uu samaynayo xidiga wanaagsan markaa mar walba lasoo wareegto mm. dad badanaa meesha ka bixi doona bakeed noqon doona marka ana waxaan is leeyahay rag badan oo cabsanaya kooxda blusiga kalaa inuu kooxda ka tago u badi naziyaajkan waa ku daynayaa ani ahaan waxaas leeyahay wax badbaadi karo yara mm. waxaa aad ugu dhadhow montoo kalea iyo hafartis in <laughs> waa qabaa in loon loo dira xitaa waa qabaa ogyaraan haddii aan toos loo fasaxayn laakiin kooxda waxa aad u ficnaa lahayd kaanta kale inuu kusoo laabto aad u ficnaa lahayd jarjuni kofasjeedo kale si qadka dhexe intaas in la adkayso danis kriya laftigiisa aad u fiican oo runtii caawin kara kooxda difaacyadiina inay soo wada laabtaan inta maqan aad u ficnaa lahayd fafaanoo lacag badan fafaanoo lacag badan laga sameeyey waa arkaya hadda james oo kale iyo jilwa soo laabteen iyo xidigo badan eh, way kusoo biireen oo dhaawac ahaa inay tababarka dib ugu soo laabtaan marka an ahaan waxaa isleeyahay jilwell iyo james hadda dee dib ugu soo laabtaan mm. fafaana dib loo helo waxaa isleeyahay difac laftiisa aad u fiican yahay mm. mudrik runtii waa nin aan laga sheeki karin qaabciyaareedkiisa aad u fiican yahay waxaan isleeyahay waxyaaba badan isku darsada hadda markaa si u eegto waxaa ka mid a ah, horyaalka ingiriiska horta waxaa looga bahan yahay qof fudud ko sidoo kale ina xirfad la timaado ina heli karto marka waxaa isleeyahay saddexdii eh. waa isku darsaday waana xidig wax caawin kara mm. waxna dhalin kara waay mm. labadaba u samayn karaa mm. marka inta yaroo farsamada uu sameeyey kulankii liverpool uu ku jiray aadaa looga sheekeynaya runtii ciyaaraankii u horeeyey dhulka dhigo miler ah noqday runtii marka aan mudraka rajo fiican ayaa igala muuqata haddaysan gadaal wax badan iska bedelin mm. laakiin waxaan mar walba mm. kooxda jalsia mm. u wanaagsanaa lahayd dhammaan xidigaheeda wana wanaagsan inay dib ugu soo laabtaan inay wada heshahaa haddii kale wuxuu noqonayaa kooxda hadda daalaadhacis haddii lagu dhex daro wuxuu noqonayaa inuu ku dhex dhumo aba geesi garbaay uu noqdo waayahay jalsiya eh, wararka haddaynu eegnana eh, dabcan weli waxay ku jirtaa tartanka enzo fernandes oo ka tirsan kooxda kubadda cagta benfica weli jalsiya xidigo muhiim ayay doondoonayaan marka toos ayaa loo dhisi doonaa kooxda kubadda dacad jelsea xidigo muhiimna qaarkoodna eh, dabcan waa la fasixi doonaa qaarkoodna way joogi doonaan marka ugu dambeyntii waxaanu eegaynaa xaalada kooxda kubadda cagta manchester united sanadka manchester united tartanka ma ku jiraan oo dabcan maadaama city eh, isbuucii hore ay garaaceen inkastoo arsenal guuldaro kala kulantay liverpool maxaa u dambeyn doonaa haddii sidaan kusii socdo eh, xasan Eh, liverpool iyo sidoo kale iyo chelsea waa isku qaanad horta markii raj ahaan aad aad u egto oo sagaalaad iyo tobanaad ay ku kala jiraan ani ahaan waxaan isleeyahay kooxda ma united horyaalka mm. loolanka aragtidayda waxaan isleeyahay janaaw ay ka soo bixi doontaa ay kasoo dabci doontaa eh, aragtida waxaan qaba aniga eh, top fork inay u dagaalanto ugu yaraan haddii kaalinta afraad ay heli weyda in kaalinta saddexaad ay hesho ani ahaan waan isleeyahay kooxda ma united rajadayda aad waxay u fiicnaan lahayd mm. in kulankii arsenal inay guulaystaan markaas rajo fiicanay lahaa lahaayeen lahaayeen oo waxay samayn lahaayeen in koox man city ay aad ugu dhowaadaan hmm. eh, saddex dhibcoodna laga soo jiro arsenal hadda aadaa looga fogaaday eh, man city oo kaalinta labaad ku jirta ayaa sideed dhibcood laga horeeyaa marka ani ahaan waxaan is leeyahay laga horeyn doonaa kulanka ugu dambe haddii ay adkaato kooxda arsenal marka eh, man united ani ahaan waxaan is leeyahay rajadii horyaalka ingiriiska inay qaado aadii u hooseysaa darajo hoose ayayna gaartay oo boqolkiiba hal ka yar marka ani ahaan waxaan is leeyahay hmm. man united sanadkan waxay noqon doontaa in top forka jaamdoonka ay u dagaalato hmm. aragtidii waa saas waye xasan maxamed xuseen waa uu mahadsan yahay si gaara ah wuxuu la falanqeynaya kan ee dhacdooyinkii cajiibka ahaa ee dabcan banooniga inta badanna waxaa laleeyahay arsenal sanadkan ku guuleysan karayaan horyaalka bermaliga sababtay tahay hadii manchester city eh, dabcan kulamada ay wada ciyaaraan ay dabcan manchester city ka adkaato waxa weyaan arsenal sanadkan way si khatar badnaan kareysaa waayaha weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yalan bal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka eenan saaxibada markan haddiinu egnana wararka ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta chelsea weliba waxay daboordayaan ciyaaryahanka lahado enzo fernandes chelsea weli ma aysan kaniyo jibinayaa leeyahay qaadashada ciyaaryahanka lahado enzo fernandes inkastoo kooxda kubadda cagta benfica ay diidan yihiin haddaba chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay dalab cusub oo lacaga iyo xidig muhiim ah in markaa farta ka saaraan ninka la yiraahdo eh, kooxda kubadda cagta benficas ay u ninka la yirahdo eh, enzo fernandes blues ayaa weli suuqa ah ugu jirta sidii ay u xoojin lahayd eh, kooxda graham bota inkastoo hore ay dabcan ay xidigo muhiim ay soo qaateen xidigaha maqaylo mudrigi nona mudoke ninka la yirahdo bedishali ilaa iyo david datro fofana andre santos ayaa dhammaantood si rasmiah ugu beeray stafford bridge halka joe falkes uu ama ahaan ugu joogo koox kubadda cagta the bruce ciyaaryaanka qadka dhexe ee la aaminsan yahay in koox kubadda cagta chelsea wax badan ka bedeli doono fernandes ayaa la rumaysan yahay inuu haatan yahay bartilmaameedka chelsea iyada oo chelsea doonayso xidigan ko iyo labaatan sana jirka ah in kooxa kubada cagta benfica ay kasoo qaataan haddaba chelsea ah ayaa horay ugu fashilantay dalab lacag oo gaaraya siddeetan iyo toddoba milyan oo yuro iyadoona xidigaha xakim siaj dadre fofana iyo weliba santos dabcan kooxda kubadda cagta banfica mid kamid ah la siin doono waa haddii macquul noqota weyaan haddaba fernandes ayaa la fahamsan yahay inuu banfica ku wargeliyey rabitaankiisii ku aadan kubeydhista kooxda kubadda cagta chelsea laakiin kooxda reer portugal ayaa ku adkeysanaysa inay keliya fasaxayaan xidiga markii boqol milyan ee farta ay ka saaraan ama farta laga saaro kooxda kubadda cagta banfica haddaba chelsea ayaa ku rajaweyn inay heshiis la gaarto benfica bishan aynu kuda jirno januari gabagabadeeda markaas sida laga soo xigtay wargeyska layihaahdo record ayaa diyaarinaya dalab chelsea waxay diyaarinaysa ilaa dalab dhan boqol milyan oo yuuro si markaa ninka gacanta ay ugu dhigaan ugu dambeyntiina ay la wareegaan Ensemble on fait le show waaya dhanka kalena saaxibayaal haddiinu eegno harri kane ayaa iminkan la fahamsan yaha leeyahay in uu diidi doono dalabka kooxda kubadda cagta sports ee uu ah ama ah in markaa uu sii joogo kooxda kubadda cagta sports haddaba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa loo sheegay in ay u dhaqaaqdo saxiixa ninka layihahdo harri kane uu doonayo inuu ku guuleysto koob tani waa fikirka haleega kooxda kubadda cagta arsenal ninka layihahdo paul morson haddaba ganaris ayaa dabcan waxay macquulaha inaysan heli karin laakiin kooxda kubadda cagta manchester ay u fududayaa in kayn ay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta spolis haddaba ninka layihaahdo dabcan merson oo hadlayay waxau yidhi kayn ma waxa uu u socda rikoorada shakhsiga ah mise inuu koobabka ku guuleysto marco inuu tuttenham kula guuleysan karaya koob ayaa leeyahay wuxuu jebin doonaa rikoorka goolhalinta ninka layihahdo jemi grivis yacni waa uu rikoorkaasi taasi waa cajiib ayuu leeyahay waa fursad uu heli karayo laakiin waxaan aaminsan ayuu leeyahay in xataa uu jebin doono rekoorka ah ninka layhahdo alan shera oo ah ninka taariikhda goolasha ugu badan dhaliyey haddaba spotis mar ayay markaa dabcan iminkanba qorsheynayaan in kayn ay sii haystaan laakiin kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan in ninkaa daqli fiican ay kusoo xirigeliyaan waxaa la rumaysan yahay in kayn uu kudambeyti ku beeri karaya kooxda kubadda cagta manchester united lakiin waxaa la aaminsan yahay xataa inuu aadi karayo kooxda kubadda cagta bayer munig bayer munig waxaa la aaminsan yahay in robert landuski xilli ciyaareedkii hore uu ka tegey marka waxaa la aaminsan yahay in midkooda ku beeri doono kayn kooxda kubadda cagta manchester united ama kooxda kubadda cagta bayer munig markaan adinu eegno jemi karaaga ayaa ee eh, dabcan waxa uu aaminsan yahay in arsenal ay sii wadi doonto qaab ciyaareedka wanaagsan oo dabcan kuna guuleysan karayaan horyaalka bermaliga ganars ayaa shan dhibcood oo nadiif ah ku haysta hogaanka horyaalka iyada oo kulan u harsan yahay laakiin waxaa dhiman kulan kale oo dabcan koox kubadda cagta city oo laba kulanay wada ciyaari doonaan dhanka kale ninka layihahdo gary nevil ayaa ku taageeray city in ay soo qabato arsenal isla markaana ay difaacan karayso yacni gary nevil wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta mancity way ku guuleysan karayaan halka ninka layihahdo garaga uu leeyahay isagana kooxda kubadda cagteeda ganars ayaa ku guuleysan karaya haddaba eh, ninka eh, aadka u khatarta badan eh, gary waxuu leeyahay waxaan u maleynayaa in aynu arrintu ahayn farqiga dhibcaha mancity waa kooxaad u badan arsenal waa kooxaad u badan laakiin nevil wuxuu aaminsan yahay in saadaasha ee ku guule ama ay ku guuleysan karayaan kooxda kubadda cagta arsenal halka ninka la garaaga uu aaminsan yahay in liverpool ay kooxda kubadda cagta arsenal ay tahay laakiin gary nevil wuxuu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta mancity ku guuleysan karayaan marka sanadkan waa las hayaa oo inta badan inta badan waxaa la saadaalinayaa yaa ku guuleysan doona oo sanadkan horyaalka laakiin kooxda kubadda cagta arsenal taariikhda waxay sheegaysaa inay ku guuleysan karayaan horyaalka brmeliga xilli ciyaareedkan haddaba dhanka kale kooxda kubadda cagta ee liverpool waxay weli daba ordayaan ciyaaryahanka yidhaahdo ee u ciyaara koox kubadda cagta burishiyo doodmud ninka layihahdo jodi billingham haddaba wax qarsoon ma aha in liverpool ay dareemayaan baahi dhanka qadka dhexe waana halka uu doonayo macalin colob inuu kooxda ku xoojiyo ugu xagaagan warar ay baahiyeen saxaafadda ayaa daah ka qaaday in tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob uu si xoogan u doonayo inuu helo ama helitaanka ninka layihahdo judi billingham oo bulishiyo doodmud jooga billingham ayaa ku guuleystay inuu soo jirto ama inuu soo jiito weyaan indhaha kooxaha ugu waaweyn yurub marka la eego bandhiga quruxda badan uu sameeyey kooxda kubadda cagta ee burishiyo doodmod waxay doonayaan ninkan iska fasahan cagaagan markii uu dhammaado ryd iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester city iyo weliba liverpool ayaa ka mid ah sida ee iminkanba lasoo warinaya waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool ay aad iyo aad u dandaneynayaan ciyaaryaankan bilgham ay soo qaataan wararka ayaa intaasi kusii daraya in colob uu aad iyo aad u doonayo in ciyaaryahaankan aad ku qatarta badan uu gacanta ku dhigay haddaba judi waxaa lagu heli karayaa lacag dhan boqol iyo toban shan milyan marka kooxaha waaweyn ayaa doondoonaya laakiin waxaa la aaminsan yahay in judi uu aadi karaya kooxda kubadda cagta real madrid haddii bermeligana la eegana kooxda kubadda cagta liverpool ayuu aadi karaya sida iminka wararka ay sheegayaan guud ahaana barnaamijka intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigaan oo la kulantay